بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى اله واصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبائي في الله waa daraasayntii noo socotay kuna saabsanayd mi-atu xadiidin lilxifd baro boqol xadiid oo aanu uga aqriyeynay shan shan xadiid inta ay awooddu gaadho biidni tabaaraka wa tacaala fadhigani waa fadhigii afariyo tobnaad waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka lixdan iyo lixdanaad عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه حديث كان وحاصو ساري بخاري مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك وحوليه هي nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam ayaa wuxuu yidhi yassiruu warsahla oo fududeeya oo dadka diinta u fududeeya dadka diinta u fududeeya macnaheedu waxay tahay bimacnaa ha ku cuslaynina ilaahayba tabaaraka wa tacaala ma uusan soo dejinin shay culus oo ummaddu ayna qaadi karin waxaad ku garanaysaa kelimada ka dambaysa markiiba nabi wuxuu yihi walaa tucasiruu war dadka diinta ha ku cuslaynina dad baa diinta dadka waxay oga dhigaan shay adag oo mucaqada oo aan la gaadhi karin oo rafaad badan ayay dadka oga dhigaan walidaalika baa shareecadeennu waxay ku soo degtay fudayd yasiruu walaa tucasiruu wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj laa yukallifu allahu nafsan ila wuscaha ida nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay yasiruu walaa tucasiruu war dadka diinta u fududeeya u fududeeya lagama wado qeyb ka taga u fududeeya lagama wado diinta qawaaciddeeda waaweyn qeyb iskaga taga lagama wado yasiruu walaa tucasiruu macnaha waxaa laga wadaa dadka diintaa ku ad adkaynina oo waxaynan qaadi karin ha ka dhiginina ilaahay baaba fududeeyey tabaaraka wa tacaala wa bashiruu dadka u bishaareeya oo hadday camal fiican la imaadaan inay ajir wanaagsan ka helayaan oo ay janno ku gaari doonaan oo ilaahay uu kaga raali noqon doono ugu bishaareeya dadka walaa tunafiruu dadka diinta ha ka cayrinina waatii mucaad lagu yidhi afattaanun anta yaa mucaad mucaadow kale eryaha dadka miyaa tahay dadkaannu isu keenayno ilan adiguunbaa kala erya arrinkaasi mucaad waxaa loogu canaantay salaad uu dheereeyey bes sidaa daraaddeed ayaa shareecadeennu islaamku waa shareeco dadka isu keenta waa shareeco macaan waa shareeco fudud soo garan maysaa ninkii masaajidka nabiga galay sala allahu caleyh wasalam ee ku kaajay saxaabaduna ay damceen munkarka inay zuuliyaan xaq bayna u lahaayeeno man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi xadiidkaasay haysteen laakiin nabigu sal ly slam wuxuu yidhi daaya kaadidiisa ha dhammayste eh markuu kaadidiisii dhammaystay ayuu nabiga u yimid iyo saxaabadii calayhi salaatu wasalaam markaasuu hadal wuxuu ka bilaabay allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axada ilaahayow aniga nebi maxamed besa noo naxariiso saxaabadan meesha taataaganee raba inay idilaan ha u naxariisanin halkaa muqaarano ka qaado shalay waataan soo maraynay yacni alrifqu laa yaati ilaa bikhayr rifqigu shay lama geliyo ilaa zaana waati aanu soo maraynay waana dacwada ilaahay uu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma xikmada laguu sheegayo waa taysuuru nnaas dadka oo loo sahlo oo loo fududeeyo diinta oo dacwada ibtisaam iyo qosol looga baxo oo la yidhaahdo maxay diintu waa shaygaa macaan kadib buu nabigu saxaabadii la hadlo wuxuu yidhi horta ninkiiba wuxuu ku yidhi naxariis ballaadhan baad anigiiyo adii bese nagu soo koobtay ayib saxaabadii wuxuu ku yidhi yasiruu walaa tucasiruu halkaasay munaasabadu xidhiidh la leedahay <clears throat> war dadka u fududeeya dacwada oo ha ku cuslayninoo maslaxada eega waayo diinteennu waa diinu lmasaalixi waalmafaasid waa diin maslaxada iyo mafsadada intaba tarkiisinaysa wey weliba qawaaciddeeda waaweyn bay ka mid tahay islaamka ilaahay nabi maxamed u soo dhiibay sala allahu calayh waali wasalam yasiruu walaa tucasiruu wa bashiruu dadka u bishaareeya waxaa laga wadaa dadka eh, cibaadaadka jeclaysiiya oo cibaadaadka ay jannada ku gelayaan markay la imaadaan oo ugu bishaareeya wanaag iyo ilaahay raadi ahashadiisa walaa tunafiru dadka ha ka eryina dacwada xadiidka bukhaari muslim ayaa wariy xadiidka lixdan iyo toddoba can anasin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal sawuu sufuufakum faina taswiyata الصufuufi min iqaamati الصalaة muttafaqu calayh xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi anasin radia allahu tacaala canh anas binu maalik wuxuu leeyahay nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam ayaa wuxuu yidhi sawuu sufuufakum salaada markaad tukanaysaan sufuuftiina sima safka in la simaa waa eh, ummaddan jiritaankeeday ku xidhantay waxaad la yaabaysaan kelimada cajaa'ibnimadeeda safka in la simo ummaddan jiritaankeeday ku xidhantay safka in la simo ummaddan quluubteeda oo la simo ayaa ka dhalanaysa walidaalika baa nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi sawuu sawuu sufuufakum war sufuuftiinna sima haddaad simi weydaan quluubtiinna laysku garaacayaa ummaddu mararka qaarkood waxay isweydiisaa ummadda muslimiintu maxay u sii kala tegaysaa markaasi dadku meelo fog fog oo kale ay ka raadiyaan xaqiiqada dhabta ah ummaddu waxay la kala tegayso waxaa weeye waa safka oo simila adah qayb ka mida wey dadka qaar baad marka intaa ku dhada waxay ku dhihi waxyaalo yaryar baad ku fikirtaano diintiba waxyaalo yaryar baad ka dhigtaan laakiin diinteenna islaamka yaryaraysi ma leh bal ilaa eega xadiidka nabigu sala allahu alay wasalam hadda aan sheegayna meesha kuma yaalle wuxuu leeyahay waad simaysaan safka intuu dhaartay nabigu dhaarta nabigu macyaarba wallaahi latasawunna sufuufakum wallaahi safka waad simaysaan aw haddaad simi waysaan layukhaalifanna allaahu bayna quluubikum ilaahay quluubtiina ayuu isweydaarinayaa dadkii hadda wasafka wada taagnaa soomada arkin markay salaada ka baxaan oo midna qoraxsil u socda midna bari u socda soomaydan arkin safka oo la simo waa diin safka oo la simana salaada ayaaba ku dhammaystiranta xadiidka ila dhammaystiranna sawuu sufuufakum sufuuftiinna sima wa alqadamu bilqadam wa in ciribta ciribta la saaro waalmankibu bilmankib waa in labada garabna ay saa laysu saaraa yastawi saf safku halkaasuu ku sinaanayaa xikmada ku jirta fiiriya fa ina taswiyata asufuufi sufuufta oo la simaayey waa min iqaamati asalaa waxay ka mid tahay salaada toosnaanteeda ayay ka mid tahay soo ilaahi wuxuu yidhi waquumuu lilaahi qaanitiin sooma dhin istaaga idinkoo aamusan khushuuca ayay ka qayb qaadanaysaa aqbalka salaaday ka qayb qaadanaysaa wa iqaami asalaa soo qur-aanka laguma sheegin iyo axaadiida nabi sal l slam aqiimu asalaata soo salaada toosiya lama dhihin tanna min iqaamati asalaa salaada toosinteeda waxaa ka mid a ah safka oo la toosiyo haddiiba safka aan la toosinin salaad qiimo laba ma tukanayn maanta sufuufteenna waad arteen baan u malaynayaa sufuufteenna muslimiinta maanta sufuuftooda ilaa waxyaalaha nukadka cajaa'ibka badan een maqlee yaabka badane markaan arko aan maqlo ama aan soo xusuusto marna aan qoslo marna aan ooyo aan qoslo oo ficilka aan ku qoslo aan ooyo oo jahliga muslimiinta meeshuu ka gaadhay qaybo ka mid a ah, aan la ooyo ninbaa wuxuu ii sheegay warkiisa aan qaadanayo oo kalsooni aan ku qabo beenna aan oga bararin ayaa wuxuu yidhi saf baan galay buyi nin turki miyuu ahaa mise lubnaani labadaa mid kadibna waxaan ku dhaweeyey buu yidhi lugti waa iga fogeeyey buu yidhi waan ku dhaweeyey buu yidhi waa iga sii fogaaday buu yidhi kadibna muxuu sameeyey ninkiiba lugtiibuu kor u qaatay buu yidhi tasawuro jahliga intaa dhan muxuuba igu soo dhadhowaan wey lugtiba kor baan u qaadanayaa halkaasay muslimiintu maanta ka maraysaa halkaasay muslimiintu maanta ka maraysaa qiso kaloo la yaabay waxaa ka mid a iyadana oo ayadana nin lubnaan jooga ii sheegay wuxuu yidhi waan ku dhowaaday buu yidhi waa iga durkay buu yidhi waan ku dhowaaday salaada markaan ka baxayba wuxuu yidhi buu yidhi hal tacrifunii ana horta waa adiga igu soo dhadhowaanaya lugta igu dhajinaye qofkaan ahay ma garanaysaa markaasaa idhi buu yidhi qofkaa tahay muslim baa tahay tukanaya ninkii masaajidka dhistay baan ahay buy ima garanaysa miya oo haddaad masaajidka dhistay masjidka sufuufta in la siba looma dhisin miya in lagu tukada looma dhisin miya lilaahi looma dhisin miya wa ana almasaajid tacliiqaa dhan inaan galo yacni dersigu mar walba waa gaaban yahay laakiin insha allahu raalli noqda ballankii kama bixin oo ah darsiga inaan koobo laakiin meelaha qaarkood ee cuduradu ay ka jiraan xoogaa inaan yar inshaaru unbaan oga jeeda sawuu sufuufakum sufuuftiina sima fa ina taswiyata asufuufi sufuufta oo la simaayey waxay ka mid tahay min iqaamati asalaa salaada toosinteeda ayay ka mid tahay ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka lixdan iyo sideedaad can anasin radia allahu canhu can اnnabiyi sala allahu calayh wasalam qaal in allaha layardaa can اlcabdi أن ya'kula alaklata fayaxmadahu calayha aw yashraba asharbata fayaxmadahu calayha rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi anasin radia allahu tacaala canh anas binu maalik wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi xusuusta hadda ka hor ballantii aan gallay ma ku salliday nabiga sala allah alay wasalam markaad magi magiciisa maqasho nebi muxamed qalbigaaga meel ma ku yeeshay oo reed ma ku yeeshay oo ma ku ta'fiiriyey oo salligiisa ma badisay sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi buu yidhi anas ina allaha la yardaa ilaahay waa ka raali noqdaa allaahuma arda canna marda canna ilaahu naga raali noqo ma doonaysaa inuu ilaahay kaa raali noqdo arrimahan soo socda eeg ina allaha la yardaa ilaahay waa ka raali noqdaa can alcabdi adoonka qofka muslimka an ya'kula alakla inuu cuno cunid cunid kadib maxaa dhacay fayaxmadahu calayha uu markaa ku shukriyo nicmadii uu ku shukriyo oo ilaahay u celiyo nicmadii tabaaraka wa tacaala fayaxmadahu calayha ilaahay waa ka raali noqdaa yaa cabdallah yaa amata allah marka aada wax ama aada wax cunto nicmadaa ilaahay ma u celisaa hadday saas tahay bishaarayso ilaahay baa kaa raali noqonay ina allaha la yardaa ila nabiga sal l slam ilaahay waa ka raali noqdaa can ilcabdi an ya'kula alaklata fayaxmadahu calayha ixmad illaah ilaahay ku shukri tabaaraka jalla wacala inuu kaa dhigay kuwa ilaahay ku shukriya markay wax cunaan aw yashraba sharbata ama inuu qofku cabo cabid oo fayaxmadahu calayha ilaahay waa ka raali noqdaa qofku inuu cabid cabo caano iyo biyo iyo casiir wuxuu doonoba xalaal ah fayaxmadahu calayha uu markaa ilaahay ugu shukriya tabaaraka jala wacala xadiidkan darsi weyn baa ugu jira darsi weyn ayaa da'yarteenna oogu jira caruurteenna oogu jira inaanu ku baraarujinno inay ilaahay mar walba ku shukriyaan inay ilaahay mar walba ku xamdiyaan iskuullada waxaa laga soo baraa qofku hadduu wax u sameeyo in la dhaho tak yacni shukran luqada meelahan shukran laakiin islaamka waa artay innaga ciyaalkeenna markaan wax siino wuu iska dhaqaaqayaa ma dhahayo shukran ilaa wax dad yar mooyeen shukran hooyo shukran aabbo shukran ustaadkayga iyo macalinkayga laakiin gaaladu waxay soo baraan wax yar haye ku dheh qofkan hadduu wax ku siiyo ama qofka laftiisu hadduu wax yar u dhiib wuxuu leeyahay haye maxaad ugu dhahaysaa haddee qofkii bini aadamka abaa ah shukrin u baahan sooma haddaba allihii tabaaraka wa tacaala ku abuuray ee cuntadan ku siiyey cabitaankan ku siiyey so in la baro maaha ilmaha inay alle ku shukriyaan qoysaskana darsi baa ugu jira laakiin hadda kama gaadha bidn illahi tabaaraka wa tacaala xadiidka lixdan iyo sagaala can anasin radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam qaal laa yu'minu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin muttafaqu calayh xadiidkan bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi anasin radia allahu tacaala canh soo hadda ka hor idinma dhihin jacaylka nabigu waa iimaan calayhi asalaatu wassalaam xadiidkan ila arka anas binu maalik baa wuxuu leeyahay nabigeenna xabiibkeenna sala allahu alay wasalam ayaa wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum axad idinka idinka mida lagama helin iimaan dhammaystiran yaa salaam oo iimaankaygu arrimahan soo socda haddii aanan samaynin iimaankaygu ma hoos buu jiraa nacam laa yu'minu axadukum axad idinka mida ma rumaynin iimaan dhammaystiran oo kaamila cinda ahli sunna waljamaaca tafsiirkaasi leey xataa akuuna buu nabi sal ly slam inta aan ka ahaado axabba ilayhi mid xaggiisa looga kalgacayl badan yahay intaan ka ahaado min waalidihi allahu akbar labadii ku dhashay waa inaad nabi maxamed ka jeclaataa sala allahu calayhi wasalam min waalidihi wa waladihi caruurta uu dhalay caruurtaada waa inaad ka jeclaata nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waannaasi ajmaciin dadka oo dhan oon qof laga reebin gabarh gabadheed laga reebin ilaa uu iga jeclaado midkiin iimaan dhammaystiri lama imaanin buu nabigu leehay sala allahu aleyh wasalam cumar bnu khaaab ayaa yidhi rasuulka ilaahayow anugu waxaan kaa jeclahay waalidkay oo waxaan kaa jeclahay caruurtayda yaa markaasuu yidhi cumaroo weli imaadan rumaynin iimaan dhammaystiran ilaa aad naftaada iga jeclaato markaasuu yidhi yaa rasuula allah xataa naftayda waan kaa jeclahay al'aana yaa cumar baa luu yidhi cumarow hadduu iimaankaagu dhammaystiran yahay muslimiinay ilaa an nabi muxamed calayhi asalaatu wassalaam aan nafteenna ka jeclaanno oo aan asaga nafteenna aan hor fidaaka abii wa ummii siday saxaabadu samayn jireen ay nabiga isu dhigi jireen fallaadha ku soo socota ayay nabiga ayay ayagu iskaga dhigi jireen laabtooda sida talxa bini cubaydillaahi iyo iyo keyrkiiba saxaabo badana oo la soo koobi karin laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladii wannaasi ajmaciin maanta muslimiin qaybo badan oo muslimiinta ka mid a haddii asaga qabiilkiisa wax laga sheego waa cadhoonaya haddii naftiisa wax laga sheego waa cadhoonaya haddii caruurtiisa wax laga sheego waa cadhoonaya mana ahaba in laga sheego haddii laga sheego inuu cadhoodana waa sax taa ma diidani laakiin haddii nebi maxamed agtiisa lagu caynayo waxaa laga yaabaa inuusan ka danqanin ahada iimaan yaa cibaad allah kaasi ma iimaan ba idan jacaylka nebi moxamed sal ly slam waa inaan ilmaheenna ku tallaalnaa qoysaskeenna waa inaan ku tallaalnaa nufuusteennana geed soo baxay waa inaanu aan ka dhigna geed weyn oo laamo badan caleemo badan oo qalbigeenna ku tallaalan salkana xidado dhaadheer ku leh laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi maxaa dadku markay nebi maxamed jeclaadaan sal salam amarkiisay qaadanayaan ilaa aad ka jeclaato min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin xadiidkaasi waa xadiis saxiixa weeye xadiidka toddobaatanaad waa xadiidka darsigeenna iyo cashirkeenna ugu dambeeye eh can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwariu muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu cabdullaahi bni cumar wuxuu leeyahay nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu yidhi maa zaala jibriilu malagga jibriil la yidhahdo kama zuulin kama daalin yuusiinii inuu ii dardaarmayo yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari deriska muslimiinta u dardaarmaya nabiga beseba wax loo dardaarmayo nabiga waxyigii unbaa ku soo degaya maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari jibriil kama zuulin kamana daalin kamana noogin inuu ii dardaarmayo biljaari deriska iyo xaqiisa deriska iyo ixsaankiisa dariska iyo sabafalkiisa jibriil kama zuuli inuu ii dardaarmayo xataa danantu buu nabigu sal l slam inta aanba ka maleeyey annahu sayuwarisuhu darisku inuu isdhaxlayo ama inuu isdhaxalsiinayo jibriil calayhi salaatu wasalaam ilaa aan ka maleeyo darisku inuuba xuquuqdiisu intay dhan tahay inayba gaadhsiisan tahay inuuba isdhaxlayo oo hadduu qof dhinto nin dhinto cidda dhexlaysa inay deriskiisa tahay ilaa aan ka maleeyo ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ara'aytum deriska iyo qiimaha uu leehay shareecada iyo macaankeeda shareecada iyo samafalkeeda shareecadeenna iyo quruxdeeda shareecada iyo gacan qabashada say u gacan qabanayso qofka deriska ah iyo qofka tabarta daran nacam deriska islaamku meel weyn buu dhigay qur-aanka aayado badan baa ku soo aroor axaadiian xadith walaa xaraj muslimiintu xataa darisku hadduu gaal yahay xarbi uusan ahayne mucaahid uu yahay ama dhimmi yahay waxaa weeyaan ixsaanka iyo wanaagaasaa loo samaynayaa deriska xuquuq weyn buu leeyahay hadda kahor waxaan soo sheegnay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo sheegay laba haweena ah. mid way cibaado badnayd oo waajib iyo sunno midna kama tegi jirin laakiin deriskeeda ayay dhibi jirtay midna waajibaadkay ku gaabsan jirtay sunnooyinka inta badan mayna samayn jirin laakiin deriskeeday u roonayd gabadhii hore cibaadada badnayd ee deriska dhibaysay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hiya fi nnaar naarta ayay gelaysaa gabadhii waajibaadka uun ku ku koobnayd laakiin deriskeeda u wanaagsanaydna nabigu wuxuu yidhi hiya fi ljanna intaasaa nagaga filan allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu naga dhigo kuwa deriskooda ilaaliya kuwa deriskooda xaqooda siiya deriska xaqiisa siiya kuwa deriska u naxariista kuwa sunnada nabiga deriska kaga dayda sala allahu calayhi wasalam weliba khaasatan wakhti waxaan joognaa deriska asa waxaan joognaa deriska usa qiimo ka lahayn weliba dadka reer galbeedka degani deriska agtooda qiimo kama lahan marka waa inaan awlaaddeenna iyo reerkeenna iyo carruurteenna aan ku tallaalno biidni tabaaraka wa tacaala intaannu kaga kulmayno fadhiga kan xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbara